bardhac iyo badin baf kale lawaa kulan wacan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo idiin soo gaaraya maqalka k n n waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha idaacadda kulmiya magaalada muqdisho Show key. kale ismaqalhabo saaxiibayaal waa talaado afar iyo labaatanka bisha januari sanadka labada kun saddex iyo labaatanka barnaamijka ciyaaraha maalin weliba xilligan oo kale ayaad ka dhagaysataan idaacadda kulmiya marka laga reebo maalinta jimcaha maanta waa talaado muddadu barnaamijka hawada ku jiro qodobadaad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona kooxda everton waxay shaqada tababarnimo ka ceerisay frank lambard waan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan intuu barnaamijka hawada ku jiro naadiga reer sacuudi ee al nasar waxay markan Real Madrid ka doonteen xiddig halis badan oo ka ciyaara qadka dhexe waa kuma xidigaasi barnaamijkeena kugu soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan haddii ay baraali ka noqdo manchester united oo markaan ciyaaryahan ka doonatay kooxda monoco waa kuma xidigaasi barnaamijkeena kugu soo gudbin doonaa gabriel jesus wax uu shaaciyey waqtiga uu garoomada dib ugu soo laaban doono waan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan manchester city oo dhammaystirtay saxiixeedii ugu horeeyey ee suuqa januari waxaa kaloo idiin soo gudbin doonaa jemi garaagar iyo gari neefal oo sameeyey saadooshooda bartamaha xilli ciyaareedkan iyay u saadaaliyeen inuu sanadkan ku guulaysan doono koobka brimer liaga waan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaan idiin haynaa jalsiya oo saxiix cusub la heshiisay waa kuma booska ayuuna ka ciyaaraa barnaamijka ayaan ku qaadan doonaa sidoo kale muddadu barnaamijka hawada ku jiro waxaan idiin soo gudbin doonaa wararka ugu dambeeyay ee suuqa kaliibsiga ciyaartooyga waxaa kaloo maqli doontaan ciyaarahii la ciyaaray iyo kuwa lagu waday in la ciyaaro intuu barnaamijka hawada ku jiro tabin iyo diyaarin waa luul maxamuud aadan cabdirasaaq salaad ayaa farsameynaya waa mar kale iyo ciyaaraha k n n muqdisho Chalky. waa tahay saaxiibayaal ismaqla haboon barnaamijka ciyaaraha ayaan markaana u gudagelaynaa haddii aan ku hormarno horyaalka seri-e ee dalkaasi talyaaniga xalay waxaa laga ciyaara kulamo ka tirsan kooxda blogna ayaa barbara hal iyo hal ah gashay sidoo kale inter milan ayaa xalay taaka loo dhigay Kooxda Inter Milan ee horyaalkaasi saareeyaga ayaa xal waxay la ciyaartay naadiga lagu magacaabo Empoli iyadoo hal gool iyo eber looga badiyey saasay tahay waxay qaateen kaarka roosaha ama casaanka maanta waxaa ciyaari doono kulan ka tirsan horyaalkaasi saareeyaga kooxda a c Milan oo caawa ciyaari doonta lasia ayay la ciyaari doontaa saacaddu markay caawa tahay tobanka habeenimo iyo qadar afartan iyo shan daqiiqa ama caawa shan saac oo rubi dhiman sidoo kale brimer leaga kulan ayaa laga ciyaaray tottenham ayaa hal gool iyo eber waxay kaga badisay naadiga fulham haddii kooxda kubadda cagta tottenham ayaan haatan waxay ku jirtaaba kaalinta shanaad ee horyaalkaasi brimer leaga iyadoo haatan tottenham kulamadii ugu dambeeyey shanta kulan ee horyaalkaasi ciyaartay saddex kamida ah waa laga badiyey laba kalena waa ay badisay tottenham ayaa waaye adag haatan ku jirta iyadoo kaalinta shanaad ka fadhisa horyaalkaasi brimer leaga xalayna hal goolio eber ayay kaga badisay kooxda fulham sidoo kale xalay waxaa la ciyaaray dhankaasi faransa haddii aan eegnay kulamadii xalay la ciyaaray ayaan dul maraynaaye kooxda b s g ayaa xalay toddoba gool waxay ka badisay koox yar oo heerka hoose ka ciyaarta iyadoo kulankan uu ka tirsanaa tartanka faranji cab ee laga dhigo dalkaasi faransa xidiga daayarka ee lagu magacaabo kelian embabe ayaa xalay kulankaasi waxa uu ka dhaliyay shan gool isagoo daqiiqadihii labaatan iyo sagaal soddon uu kala dhaliyay shantiisa gool neemara sidoo kale hal gool dhaliyay kulankii xalay waxaa aada loo hadalhayaa kalyani baabe inuu xalay kulankaasi kooxda yartii heed uu shan gool ka dhaliyey kulamadaasi ayaana guud ahaan xalay ilaa shalay laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub abandonné. markaana kooxda chelsea ayaa waxay dhowaan warar soo baxaya ay sheegayaan inay markale dib ugu laabatay xidiga enso fernandes xidigaasi qadka dhexa ka ciyaara ayay dooneysaa chelsea inay markaani soo qaadato iyadoo kooxda xidigan u ciyaaro dhowr marnaya ka diiday bilowgii bishan january ayay ahayd markii chelsea ay awoodi weysay kooxda benfica inay xidigaani kale maaragta kula heshiiso amaba ee qanciso si ee kooxda ugu soo darto xidigan ayaa koobkii adduunka sanadkan kusoo guuleystay isagoo u ciyaara xulka argentina kooxda kubadda cagta chelsea ayaana xidigan waxay isku dayeysaa inay kala soo wareegto kooxdu haatan ka tirsan yahay ee benfica tobabaraha kooxda chelsea graham botter ayaana wuxuu doonayaa saxiixa xidigan qadka dhexe inuu kusoo daro kooxda chelsea Kooxdaas waa kooxda Benfica ayaa dhowr mar Chelsea ku laalaabatay iyagoo lacago dhowr ah dul saartay balse Chelsea ayaa waxaa laleeyahayba waxay diyaar u tahay lacag kasta oo xiddigani ay ku heli karto inay bixiso kooxda Chelsea ayaana waxay tahay koox aada ugu jirto suuqa January haatan wargeysyada ugu waaweyn ee kasoo baxa dalkaasi Boortaqiiska ayaa waxay sheegayaan in Chelsea u gudbisay xidiga lagu magacaabo Enzo Fernandes dalab gaaraya boqol milyan oo yuuro oo ku dari doonaan ciyaaryahano ay kooxda banfiika u gudbiyeen balse waxaa laleeyahay kooxda banfiika weli maysan isbedelin iyadoo markaan dooneyso boqol iyo labaatan milyan oo euro inay xidigani ay sheegtay in lagu jibi karo saxiixiisa kooxday dooneyso chelsea ayaana waxaa la filayaa inay maaragtay suuqa january inta lagu jiro xidigan lagu magacaabo enso fernandes ee qadka dhexe ka ciyaara inay kusoo daraan kooxda iyagoo diyaar u ah inay dhiibaan lacagta boqol iyo labaatanka milyan ah ee dalbata kooxda benfica isla jelsiyan ku jirnaaye waxaa laleeyahay kooxda jelsi ayaa markaan waxay sii wadataa saxiixyada badan ee suuqa january ay ku dooneyso inay kooxda kusoo darto iyadoo markaana xidig u ka ciyaara daafac midig ee kooxda lyon u ciyaara ee lagu magacaabo maalo costa ee markaani dalab ka gudbisay siday sheegayaan saxafiyiinta kasoo baxa ama warar kasoo baxa dalkaasi faransa jelse ayaa dalab waxay ka gudbisay xidiga lagu magacaabo eh, maalo costo si ay ugu soo daraan kooxda Chelsea ayaa haatan waxay taaba kooxda suuqa kala iibsiga January maadaama xidiga dhowr ah ee kooxda kusoo darteen Chelsea ayaana markaan saxiixa xidiga lagu magacaabo koosta dooneysa inay maaragtay maaragtay garab ku siiso amaba ay kooxda kusoo darto maadaama uu daafaca lagu magacaabo Reece James uu dhaawac ku maqan yahay dhaawacyo badan xidigaas ay kusoo laalaabteen xidigan lagu magacaabo Malo Costa ayaa waxa uu ka ciyaaraa daafaca midig sidaa daraadeed Chelsea waxaa la leeyahay xooga ayay saari doontaa inay xidigaasi kusoo daraan suuqa January inta lagu jiro xidigan waa sagaal iyo toban jir isagoo konton afar kulan u ciyaara kooxdiisa haatan uu la joogo ee lagu magacaabo monaco tartamada oo dhan konta afar kulan ayuu u ciyaaray lix golle waa uu caawiyey xidigan ayaa waxaa laleeyahay qaab wanaagsan ayuu haatan ku jiraa Chelsea ayaana xooga waxay saari doontaa inay xidigaani suuqa January intuu furan yahay ay kusoo daraan kooxdooda maadaama ay baahi u qabaan dhankaasiyo daafaca midig. Saturday Kooxda Manchester City ayaa waxay xaqiijisay inay dhammaystirtay saxiixa xidiga qadka dhexe daayarka ah ee lagu magacaabo Maximo, xiddigaasi oo ay ama ka soo wareegsatay amaba ka soo qaadatay naadiga lagu magacaabo Felix. xidigan waa labaatan jir daayar ah waxa uuna noqday saxiixii ugu horeeyay ee suuqan janwari ay sameeyaan kooxda kubadda cagta manchester city oo uu leeliyay tobabaraha lagu magacaabo beb guardiola manchester city ayaa xiddigaani waxay kasoo saxiixatay heshiis gaaraya shan sano isagoo xiddiga lasii joogi doono naadiga ilaa iyo laga gaaro sanadka labada kun sideed iyo labaatanka xidigan ayaa waxa uu yahay ciyaaryahan mustaqbal fiican leh kubadda cagtana waqti dheer inuu kusii jiri doono la aaminsanya maadaamauu haatanba labaatan sano keliya uu jiro xidigan ayaana waxaa leeyahay waxa uu noqday saxiixii ugu horeeyey ee kooxda manchester city ee sameysa suuqa january inta uu furan yahay suuqa january ayaa haatanba waxa uu yahay gabagabo keliya toddoba maalin ayaa ka harsan kooxaha horyaalada ugu waaweyn qaaradda yurub ayaana waxay isku dayayaan koox waliba xidig ay u baahantaha ama booska ay ka dabacsan tahay inay iska dhoojiso markaana haddii aan eegno frank lambard kooxda everton ayaa si rasmi a ah shaqada kaga burisay tababaraha lagu magacaabo frank lambard kadib markii kooxda guuldarooyin toban kulan oo xiriira ee guuldarooyin kala kulantay tababarahan frank lambard lagu magacaabo afartan afartan jirka ah oo afar afartan jirka ah ayaa shaqada loo magacaabay sanad ka yar ayuuna kooxdaasi la shaqeynayay isagoo haatan kooxda kaalmaha ugu dambeeya ee horyaalka ka hogaamineyso sidoo kale tobanka kulan toban kulan oo xiriira ayay kooxda everton guul darooyin la kulantay chelsea ayaa hore iskaga soo ceerisay tobabaro frank lambard oo waaye adag kula soo maray kooxdaasi chelsea kadib waxa uu imaaday kooxda everton isagoo haatanba ku fashilmay inuu everton tababaro usii ahaado everton ayaa waxaa laleeyahayba kulamada oo dhan guul ee guuleysata waxaa ugu dambeysaba labaylabaatanka bisha oktoobar tan iyo markaasi waxay ahayd koox kulan kasta ee dheesho guuldaro kala soo kulmaysay Lampard ayaana kulankii Sabtidii waxa uu galay amaba guuldaro kala soo kulmay isagoo haatan ugu dambeyntii laga ceyriyay shaqada tababarnimo ee kooxda Everton Frank Lampard ayaana haatan waaye adag ku sugan maadaama uu kusoo fashilmay tababarnimada kooxda Everton ka horna Chelsea ay soo ceyriyeen markaana Manchester United ayaa waxaa lala xiriirinayaa naadiga Monako inay maaragtay xiriir la sameysay si ay kaga hesho xidiga daafaca ah ee lagu magacaabo Axel Disasi oo afar iyo labaatan jir kana mid ahaa xidigihii xulka Faransa la gaaray finaalka koobkii adduunka ee sanadkaani lagu qabtay dalka Qatar xidigan ayaa xulka Faransa wuxuu u ciyaaray boqol kulan tan iyo markii uu kusoo biiray naadiga Monako Erik ten Hag ayaana haatan waxaa laleeyahay waxa uu doonayaa inuu xidigani kusoo daro kooxdiisa manchester united si uu ugu xoojiyo manchester united sidoo kale xidigaani kooxda bayer munich ayaa doondooneysa magie um système. Ah, ça change pas. Ah, Chauki avec la douane. Est-ce que ça marche? saaxiibayaal waxaad maqlaysaan barnaamijka ciyaaraha qeybihiisii dhexana waan isla maraynaa k n n ayuu idinkaga imaanayaaye markaana halyeygii hore ee xulka england rio ferdinand ayaa manchester united waxa uu ku canaantay amabuu u sheegayba qaladka ugu weynaa ee gashay kulankii ay la ciyaartay kooxda arsenal manchester united ayaa guuldaro xanuun badan waxay kala soo kulantay arsenaal kulan ka dhacay garoonka imaarats Stadium oo ay ku ciyaarto kooxda Gunners kulankaas oo ka tirsanaa horyaalka Premier leaga Rio Ferdinand ayaa waxa uu sheegay inay ahayd in tanhaag uu beddel ku soo geliyo xidiga daayarka lagu magacaabo garnaajo si United uga caawiyo inay arsenaal ka badiso amaba ay qalqal geliso garnaajo waa ciyaaryahan khatar badan marka uu ciyaarayo amaba uu ciyaarta soo galo wax ayuu ka bedelaa oo kulanka Manchester Derby markii uu maaragtay Manchester Derby kulankii Manchester United iyo City ay wada ciyaarayeen waa markii lagu soo geliyay bedelka isla markiiba uu sameeyey wax ka bedel isagoo gool la yimaada markastana xidigani marka bedel xili hore lagu soo geliyo waxa uu yahayba xidig wax badan ka caawiya kooxda Manchester United Ferdinand ayaa waxa uu yiri Anigu waan dhihi karaa Manchester United waxay ahayd inay beddel ku keento xidiga garnaajo labaatan ilaa iyo shan iyo tobanka daqiiqo ee ugu dambeysa ciyaarta si uu Arsenal daafacyadeeda ugu qasbo inay daafac u galaan islamarkaana uu qalqal ugu abuuro Arsenal waxayna saarto yiri cadaadis aada u badan sababtoo ah waxaan dareemeynay inaan garoonka ku jirin xiddig halis gelin kara daafacyada eh, kooxda arsenal haddii garnaajo la soo gelin lahaa ayuu leeyahay waxaan aaminsanahay inuu wax ka bedeli lahaa ciyaarta islamarkaasina uu qalqal gelin lahaa daafacyada kooxda kasoo horjeeday ee arsenal ferdinand ayaana qaladka ugu weyn waxa uu saaray tababara danhaag oo bedel si dhaqsiya ugu soo gelin waaya xidiga daayarka ee lagu magacaabo garnaajo kaasoo inta badan ciyaaraha marka bedel lagu soo geliyo markay ciyaareyso kooxdiisa manchester united oo inta badan wax ka bedel ku sameeyo markaana haddii aan eegno jemi krager ayaama arsenal wuxuu ku taageeray inay wadan doonto qaab ciyaareedka wanaagsan ee haatan ku jirto isagoo sheegay in xagaagaani amaba sanadkan ay arsenaal tahay kooxda ku guuleysan doonto horyaalka premier leaga ee dalkaasi england Gunners ayaa shan dhibcood oo nadiifa ah waxay ku heysaa hogaanka horyaalka iyadoo hal kulan u harsan yahay balse waxaa dhiman horyaalka kalabar maadaama haatan uu kala bar marayo Arsenal ayaana haatan konton dhibcood waxay ku haysaa horyaalkaasi Premier League dhanka kale Gary Neville ayaa isna wuxuu taageera kooxda Manchester City inay tahay kooxda horyaalkani sanadkan ku guuleysan doonta wuxuuna yiri waxaan u maleynayaa inay arintu ahayn farqiga dhibcaha ee ka horeyso manchester city balse qaab ciyaareedka ayuu yiri haddii aad dib u eegto kulamadii ciyaartay waxay garaaceen kooxo waaweyn iyo kooxo qaab ciyaareed fiican ku jira ayna ka mid ahaayeen kooxaha chelsea sida manchester united iyo liverpool iyo weliba kooxo gale gary nevil ayaana waxa uu yiri xagaagan ama sanadkan waxaa premier leaga ku guuleysan doonto kooxda manchester city iyadoo difaacan doonto markan maadaama xagaagii hore ee iyada ku guuleysatay sanadkanna wuxuu leeyahay waa ay difaacan doontaa oo koobka markii saddexaad oo xiriira ayaa manchester city ku guuleysan doontaa horyaalka brimer leaga ee dalkaas england halka jemi graager oo isla yiri arsenaal ayaa sanadkani ku guuleysan doonta koobka brimer leaga ee dalkaas england Même Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. markaana wararka kasoo baxaya dalkaasi sbein ayaa waxay sheegayaan in kooxda b s g ay markaan diyaariyaan qorshe ay ku doonayaan inay uga arguudsadaan kooxda reaal madrid maadaama kooxda reaal madrid ee markaan bilowda wadahadallo ay la fureen xidiga daayarka ee u ciyaara kooxdaasi b s g ee kaliya nibabe kaas oo ay haatan la fureen wadahadallo ay ku qancin doonaan inuu kusoo biiro kooxda los blancos Real Madrid ayaa in badan waxay doonayeen xiddigan inay soo qaataan balse waxaa laleeyahay way ay ku fashilmeen saxiixa xidigan Kylian baabe inay Real Madrid ku guuleystaan oo b s g ayaa xiddigani ku dhigtay balse markan wargeys kasoo baxa waa wargeyska lagu magacaabo Sport ee dalkaasi Spain ayaa waxa uu qorayaa in madaxda naadiga b s g waa madaxa naadiga b PSG ee lagu magacaabo Nasser Al Khalifa uu wadahadlo shaqsiyadeed uu kula jiro xidiga garabka ugu ciyaara Real Madrid ee lagu magacaabo Vinicius Junior maadaama ay Real Madrid diyaar u tahay inay baaba soo qaadato b s g ayaa iyagana waxay markaan diyaarinayaan inay Real Madrid dabamareeyaan isla markaana ay kasoo qaataan ciyaaryahanka da'yarka ah ee foomka fiican ku jira ee lagu magacaabo Vini Jr Vinicius ayaa Real Madrid waxa kula jiraa heshiis gaaraya ilaa iyo xagaaga labada kun afar iyo labaatanka xiddigan ayaana qiimo ahaan lagu burburin karaa lacaga gaaraya hal bilyan oo doolarka mareykanka ah waxaana tan ayaana waxaa laleeyahay waxay caqabad ku noqon doontaa kooxda b s g vinicius junior ayaa waxaa laleeyahay heshiis oo kooxda kula jiro ilaa iyo labada kun afar iyo labaatanka maadaama uu gaaraya kooxda kooxdii soo doonato waa inay dhiibtaan lacag gaaraysa hal bilyan oo doolarka mareykanka kooxdii hal bilyan dhiibta ayaana xidigan qaadan kartaa laleeyahay intii uu kooxda heshiiska uu kula jiro uusan dhammaan balse b s g waay ku adkaan doontaa inay hal bilyan oo dollar ka bixiso xidigaasi maadaama weli heshiiska uu reaal madrid kula jiro ay wax badan ka harsan yihiin xidigan ayaana ah real madrid waxaa laleeyahay heshiiskiisa wuxuu dhici doonaa labada kun afar iyo labaatanka balse real madrid ayaa waxaa la rumaysan yahay inay xiddigaani heshiis cusub ka saxiixan doonto maadaama uu qeyb ka yahay xidigaha ee kooxda ku socoto islamarkaana waqti wanaagsan uu ku qaadanayo kooxda real madrid ee horyaalkaasi laliigaha dalka sbein si tu as le niveau. Rejoins-nous pour t'en magie système. Toujours nous. Ah, ça change Ah ouais. Ah, Shauki avec Red One. Est-ce que ça marche? kooxda reaal madrid ayaa waxaa la leeyahay dalab rasmi ayay ah waxay ka heshay kooxda reer sacuudi ee al nasar kuwaas oo ku doonayaan saxiixa xidiga qadka dhexe uga ciyaara reaal madrid ee lagu magacaabo luka modrij naadiga al nasar ayaa modrig dalab qaali ah usoo bandhigtay sidaasoo ay tahay real madrid waxay u muuqdaana laleeyahay kuwo weli aan wax heshiis kordhin ah aan la sameynin xidigaani luka modrig ayaa haatan waxa uu gabagabo ku jira heshiiska ama qandaraaska uu kula jiro real madrid ayaa waxauu dhacayaa goordhow waxaana la xusay in modrig loo soo bandhigay heshiis gaaraya laba sano oo halkii xilli ciyaareedba uu ku qaadan doono mushaar gaaraya labaatan milyan oo yuuro Heshiiska Modric ee Real Madrid ayaa wuxuu dhacayaa dhammaadka xilli ciyaareedkan ee haatan ku jirna sidaa daraaddeed kooxda ayaa waxay dooneysaa la leeyahay haddii aysan xidigan heshiis waa maaragtay wadahadallo heshiis kordhina aysan la furin Real Madrid xidigan wuxuu fursad u haystaa inuu la heshiiyo koox kasta oo dalab kasoo gudbisa islamarkaasina uu la heshiiyo kooxda alnasar ee ka dhisan horyaalkaasi Sacuudiga ayaana haatan xidigaani qadka dhexe uga ciyaara real madrid islamarkaana khabiirka ah doonaysa inay kusoo daraan safka kooxda alnasar maadaama kooxda alnasar ay dhowaan heshiis heerkiisu sareeya ay sameeyeen maadaama qaab xora ay kula soo wareegeen christiano ronaldo kadib markii ay ku maaragtay kala dhammaadeen kooxdii manchester united alnasar ayaa haatan waxay qorsheynaysaaba inay lasoo wareegto xidiga qadka dhexa uga ciyaara real madrid ee luka modrig Magic System, Rev One, Shaoki. sans amour saaxiibayaal isku soo noqosho wanaagsan qeybaha ka harsan barnaamijkeena ciyaaraha ayaan markaana u gudagelaynaaye xidiga qadka dhexe ee kooxda liverpool ee lagu magacaabo tiago alcantara ayaa waxa uu sheegay dhibaatada liverpool haysata iyo dhinacay wax ka haystaan liverpool ayaa haatan waxay ku jirtaa kaalinta sagaalaad ee horyaalka brimer leaga sagaal iyo toban kulan oo ay ciyaartay xil ciyaareedkan kooxda lagu magacaabo liverpool ayaana xagaagaani waxay ku jirtaaba qaab ciyaareed aan wanaagsaneyn redis ayaa ku dhibaatooneysa inay maaragta soo bandhigto qaab ciyaareed wanaagsan iyadoo haatan eh, aada uga jajabantaha xil ciyaareedkani tiago alcantara ayaa markan waxa uu sheegay dhibaatada haysato kooxda liverpool isagoo yiri kooxda liverpool niyad ahaan ayay u dhibaatooneysaa kadib markii xil ciyaareedkii hore ee ku dhowaatay inay ku guulaysato afar koob balse ay laba kaliya u suura gashay liverpool uma dhibaatoonayso jir ahaan ayuu yiri xidigani balse waxay u dhibaatoonaysaa maskax ahaan sababtoo ah waxay aada ugu dhowaatay ku guulaysiga afar koob xagaagii hore balse umay suuro gelin oo labo kaliya ayay qaadeen maadaama laba koob oo waaweyn ay lumiyeenna sanadkani waxaa kooxda haysta ayuu leeyahay xidigaani niyajab dhanka maskaxda ah ayayna ka daalan tahay ayuu yiri xidiga alcantara oo sheegay halka laga haysto kooxdiisa liverpool markaana tababaraha kooxda kubadda cagta manchester city beb guardiola ayaa wuxuu xaqiijiyey in xidiga daayarkee lagu magacaabo philip forden uu shaki ku jiro inuu taam noqon kulanka ay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta arsenal xidiga reer England ayaa wax uu sheegay kulankii ay saddex gool eber kaga badiyeen kooxda wolfis kooxdiisa Manchester City kulankaasi oo xidiga lagu magacaabo Haaland saddexleyda gool uu ka dhaliyay waxaana kusoo bilowdeen kulankaasi xidigaha qaar ee kooxda ka maqnaa balse ka hor ciyaarta Philip forden ayaa keedka kusoo bilowday kulankii ay kooxda Tottenham kaga badiyeen afarta gool labadii kooxdiisa Manchester City xidigan ayaa waxaa laleeyahayba shaki weyn ayaa ku jira inuu ciyaari doono kulankay maalinta jimcaha wada ciyaari doonaan arsenal iyo manchester city ee ka tirsan tartanka efe kaabka xidigan ayaa saddex iyo toban kulan oo brimer leaga ah xilli ciyaareedkan u ciyaara kooxdiisa manchester city konton waxaa laleeyahay afar kulan amaba konton iyo afar gool ayuu dhaliyay soddon iyo toddobo kalena waa uu caawiyey boqol sagaashan iyo lix kulan oo gebiyahaan buu usoo ciyaaray kooxdiisa manchester city haatanna shaki weyn ayaa ku jira ayaa laleeyahayba inuu xidigaani ciyaari doono kulanka jimcaha ee wada ciyaari doonaan kooxaha arsenaal iyo manchester city xadiga cusub ee lasoo wareegtay kooxda kubadda cagta Arsenal ee lagu magacaabo Kiwior ayaa waxa uu sheegay sababta uu u doortay kooxda Arsenal kadib markii ee kooxda Arsenal si rasmi a ah u shaacisay in xidiga reer Poland uu ku soo biiray koox ciyaaryahankan oo labaatan iyo laba jir ah dhanka daafacana ka ciyaara ayaa waxa uu noqday saxiixii labaad ee kooxda Arsenal sameysay suuqa januari xidigan ayaana labaatan malyan waxa uu ugu soo biiray kooxda waa kooxda lagu magacaabo arsenaal xidigan ayaa waxa uu sheegay in amaba sagaal kulan u saftay xulkiisa bowland islamarkaana aad ayuu uga wacdareeyey horyaalka seere e ee haatan laga soo qaatay xidigan ayaana afar sano iyo bar iyo hal sanoo dheeri ah waxa uu la saxiixday kooxda arsenaal waxa uuna ku soo bilowday dhammaan afartii kulan ee xulka Poland ee koobkii adduunka dalkaasi Qatar xidigan ayaana wuxuu u ahaa xidig lafdhabar ah xulkiisa Poland balse kooxda Arsenal ku guuleysatay saxiixa ciyaaryahankan kadib Markii kooxdu soo bandhigtay ayuu wareysi bixiyey isagoo sheegay sababta ka dambeysay in kooxda arsenaal uu kusoo biiro waxa uuna yidhi markii aan arkay arsenaal oo lala xiriirinayo magacayga markii horeba waan qoslay ayuu yidhi islamarkaana aad ayaan ugu farxay inaan ku biiri doono amaba kooxda arsenaal ee maaragtay qeyb ka tahay kooxaha anigay soo dalbaday ayuu yidhi xidigan ayaa waxa uu yidhi mar walba aad ayaan ugu riyoon jiray inaan u ciyaaro koox ka ciyaarta horyaalka Premier League balse haatan waxaan ku biiray kooxda ugu wanaagsan amaba ugu fiican Premier League ayaan haatan ku biiray ayuu leeyahay xiddiga lagu magacaabo Jacob Kiwior oo kooxda Arsenal ay soo bandhigtay maalintii shalay ahayd inay ku guuleysatay saxiixiisa markana tababaraha kooxda lagu magacaabo al nasar ee lagu magacaabo rudi karshia ayaa wuxuu shaaca ka qaaday talada uu siiyey xidigaha kooxdiisa ee la xiriirta qaabka ay ula ciyaari doonaan xidiga weyn ee christiaano ronaldo ronaldo ayaa kulankii ugu horeeyey ee horyaalka sacuudi carabiya ciyaaray iyadoo kulankaasi ee kooxda al iyo kooxda al itifaaq ay wada ciyaareen islamarkaasina guul lagu soo dhaweeyey christiaano ronaldo kulankii ugu horeeyey tababaraha ayaana yiri tababaraha al nasar ee lagu magacaabo karshi ayaa waxauu sheegay in xidigihiisu sheegay inay go-aanka saxda ah qaataan ronaldo marka uu kubadda leeyahayna ay siiyaan aad iyo aad ayay muhiim u tahay in ciyaartoydu ay si caadi ah u ciyaaraan oo aysan markasta isku dayin in kubadda ay siiyaan ronaldo ayuu yiri tababaraha kooxda alnasar ayaana xidigaha waxa uu ku yiri u ciyaara si caadiya ah. ronaldo markuu kubadda leeyahana farta ka saara sida cad marka ay ronaldo ama xidiga lagu magacaabo taliska ay keligood yihiin kubadda amaba ay dalbanayaan waa in kubadda la siiyaa loona laadaa dhankooda ayuu yiri tababaraha kooxda al nasar ee lagu magacaabo karshiya ayaana ku-xidigiisa wuxuu kula taliyey inay dhammaantooda si caadiya u ciyaaraan marka ay ku jiraan gudaha garoonka si tu as le niveau. Rejoins-nous pour t'en jaillir. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de Weeraryahanka kooxda Arsenal xidiga lagu magacaabo Gabriel Jesus ayaa markan waxa uu shaaciyey waqtiga uu dib ugu soo laaban doono garoomada xil uu ku maqan yahay xidigani dhaawac kasoo gaaray koobkii adduunka ee qatar lagu martigeliyey kaasoo sababay in xiddigaani qaliin looga sameeyo jilibka muddo saddex biloodna uu qaliinkaasi qaadanayay gabriel jesus ayaa wuxuu ka farxiyey dhammaan taageerayaasha arsenaal kadib markii uu sheegay inuu dhowaan soo laabo doono islamarkaana kooxda arsenaal ee haatanba qaab ciyaareed wanaagsan ku jirta konton dhibcoodna ku hayso horyaalka brimer liaga shan dhibcoodna ay kaga hogaamineyso kooxda kusoo xigto manchester city shan iyo labaatan jirkan oo la hadlay feeryahanka muslimka ah ee lagu magacaabo qabiib ayaa qabiib ayaa waxa weydiiyey xidigan xilliga uu soo laaban doono kadib marka uu garoomada xidigan uu ka maqnaa toddobaadyo badan qabiib ayaa yiri goorme ayaa dib ugu soo laaban doontaa garoomada jesus ayaana waxa uu ku jawaabay waxaan dib ugu soo laaban doonaa afar ama shan toddobaad kadib ayaan dib ugu soo laaban doonaa garoomada ayuu yiri xidigaasi arsenal ayaana haatanba waxay isku diyaarinaysaa maalintii jimcaha inay la ciyaarto kooxda manchester city oo horyaalka kaga dabadhegan islamarkaana kaalinta labaad ku jirta arsenal hadda kaalinta koowaad ayay ku heesaa horyaalka brimer leaga ee dalkaasi ingiriiska xagaaganina waxaa aada loo saadaalinayaaba in kooxda arsenal ay tahay kooxda markaan ku guuleysan doonto horyaalkaasi Premier Leaguer maadaama xagaaga uu haatan kala bar soo gaaray ilaa iyo haatanna hogaanka laga dhigi kooxda Arsenal qaybaha dambe ee barnaamijka ciyaaraha ayaa saaxiib ayaa isla soo gaarnay markaana haddii aan eegno kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa waxay dib ugu yeertay difaaca maah kaga maqnaa kadib markuu war cusub kasoo kordhay dhaawaca Virgil van oo ah xidig daafaca islamarkaana kooxda Liverpool ayay aada ugu diirsan tahay xiddigan ayaa dhaawac dhanka muruqa soo gaaray muddooyinkaana kaga maqnaa garoomada daafaca reer netherland vandeg ayaa hore waxaa loo sheegayba inuu garoomada ka maqnaan doono ugu yaraan muddo gaaraysa hal toddobaad balse haatan warar cusub ayaa kasoo kordhay dhaawaca xidigaani iyadoo shaki la geliyey inuu xiddigaas sii maqnaan doono liverpool ayaana waxaa dhaawac uga maqnaa xidigaha kale ah louis dias robert firmino iyo diaga jota oo waqti dheer kooxda kasii maqnaan doona tababaraha kooxda liverpool colob ayaana wuxuu go-aansaday inuu dib ugu yeero daafac kooxdan amaah kaga maqnaa ee lagu magacaabo williams oo bandhig fiican haatan ka sameynaya kooxda heerka labaad ee lagu magacaabo blackpool toddobiiy toban kulan oo u ciyaaray kooxdani u saftay ayaa waxaa laleeyahay xidigani bandhig wanaagsan ayuu ka sameeyey kooxda oo haatan u ciyaara ee lagu magacaabo blackpool Jurgen Klopp ayaana haatan xidigaasi dib ugu wacay inuu kooxda Liverpool uu dib ugu soo laabto maadaama Virgil van Dijk uu dhaawiciisa dheeraaday waa tahay saaxiibayaal guud ahaana intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha keyana inaad kala socoteen tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo isboortis horumar leh